watamana cala allah xadiikaas marka shawaahidiisii shaahidka ugu xoog badnaa baan xalay halmaamay xadiiu markhaati kacaysay halmaankaasi mudubay daba taagna ma aqan tirmidi markaan marayna xataa waan hafay ibnu maaja laakiin waan ku baraarujinay markaan riyaadka hadda xalay marayna waa hafay idinkuna maydin xusuusinin xadiidkii cabdullaahi bni cumar weeye xadiidka ugu culus oo fii xaddi daati xasan ah baa xadiidka shadaad u markhaati kacahaya qaybna min xayu lafdi sariix baa ugu markhaati kacaya qaybna min baabi mafhuumi اlmukhaalafa ayuu ugu markhaati kacaya xadiidka cabdullahi bni cumar waxaynu ku maray fii sunan ibni maaja baynu ku maray nabigaa u yimid nin ansaareed baa nabigu yimid calayhi الsalaatu wasalaam markaasuu suubanaha weydiiyo yidhi nabi allow dadka yaa u khayr badan dadka yaa u fadli badan man afdal الnaas ayunnaasi afdal markaasuu nabigu yidhi axsanuhum khuluqan waxaa u fadli badanoo u wanaagsan midka ugu dabeeca wanaagsan ee ugu dhaqan wanaagsan saxaabigu marka haddana wuxuu nabiga weydiiyey calayhi الsalaaة wasalaam su labaad oo ah fa ayu lmu'miniina akyasu muslimiinta ninkeebaa ogu dhug badan ogu caqli badan ogu garaad badan faqaala calayhi اsalaau wasalaam akaruhum lilmowti dikra wa axsanuhum lima bacdahu isticdaada ulaa'ika alakyaas muslimiinta waxaa u caqli badan oo u dhug badan ninka ugu sheegid badan geeri iyo wad geerida ka cabsada u diyaargarooba u taladhiga akarhum lilmowti dikran waaxsanuhum lima bacdahu isticdaada iyo ninka ugu wanaagsan u diyaargarowga akhra loo diyaargaroobayo mowd iyo geeri wixii ka dambeey u diyaargarowgooda iyo u diyaargarowgeeda ninka ugu qiimo badan baa muslimiinta ugu caqli badan ulaaika lakyaas nimanka mowdka iyo geeridii iyo wadka aad u sheega ee carabkooda aan ka faaruqin ee u diyaargarooba ee u cana dhiga aakharana u diyaargaroobaya baciga nimankaasaa nabigu wuxuu ihi kuwaasaa caqli badan dhug badan haadaa waa maxay waa shaahid bilafdin sariix qayb ka mida ah xadiidkii shadaad mafhuumu lmukhaalafa muxuu keenaya intaa ninkii laga waayo waa dadka ninka ugu doqonsan ee ugu dabaalsan ee ugu liita xalina waa inagii maray riwaayaadka xadiidka waalcaajizu meeshiisa inay ku timid walaxmaqu wa fii riwaayatin walfaajiru marka xadiidka bxadi daati baa xasan xadidka cbdillah bni cumar baa siisaba waa xasan bacdu ahli casrina kitaab gooni ay ka qoren inuu saxiix yahay niman wax ka sheego hilfaa u qaadeen duruqdiisa shawaadiisa aad u badiyeen say doonaa noqotay marka xadiidka xalaynu soo maray shadaad markuu u yaryahay u liito wuxuu noqonaya xasanun liayrihi xasanun likhayrihi buu noqonaya arrintan aan baraarujiyey waa raba markaad ogaataan insha allahu tacaala xadiidkuna wuxuu ku jiraa ibnu maaja waad ka fiirin kartaa dhib ma laha sheekhalbaanina silsiladiisa iyo kutubtiisa kale ku taxsina uuna kaga hadlay xadiidka ibni cumar marka muraaqabatullah waa shay muhim jiddan ah ilaah oo la milicsado mar walba ka cabsato weynayso odan eegin dembiga aad samaynayso yaraantiisi aad eegto axadkaad caasiday weynankiisa khulaasadu waa intaa waxa aad samaynayso hadduuba kula yaryaho dembiyar kula yahay yarantaha qooraansan waxaad qooraansato milicsatoo maankii maskaxda ku qabataa allaha subxaan qaadirkeed caasinayso weynankiisa iyo ciqaabtiisa sayidina ibni cumar waxaa ka sheekeeyey cabdullah ibnu dinaar marka wuxuu yidhi mar u safroo isu raacnay mako muctamirna oo xaajiin markaan dhexda marayno weli maka aanan gaadhin xilli dambe intaanu daallaan furannay waa degnay qow naga korreeyoon ku furannay yaa nin ku haya soo degay buu hoos buu noogu yimid dadka martida meesha ku degay safarkuu damca inuu iskala sheekeeyo kadibna uu arigiisi ku laabto iyo reerkiisii ibnu cumar markuu ninkii ogaaday inuu ai meeshu ku hayo wuxuu hi waxaan ku weydiiyey meesha maxaa ku haysa ari baa ii jooga neef iga iibi buhi aan caawa iska miijisanno aniiyo qolyaha ila soo xerta ambalaan ku cidgallo wuxuu hi addoon baana innii mamluuq addoon baanahay ariga waa ammaano waan raacaa sayidkaygaa iska leh xuri dhib ma lehee intaad neef iga gaddo ood lacagta iska qaadato sayidkaadii iyo ninkii xoolaha iskale waxaad ku tidhaahdaa dhurwaa baa neefka iga qaato iga cuna ama yey baa la tagtay dhaqana dhaqanaadhi lagu yaqaano weeye caawa adoo xareeyaba waagi waxaad arki neef waaweyn dhex oo dibirsan wankii kugu qima badnaa lugta iska taagi dawacaa iska miijisan dhurwaa baa qayb iskala hadhi adhig waa la yaqaana wuu tamugti badan yahay marka waxaad ku tidhahdaa buu idhi ninka adiga iska lahaa neefkaa hebel ah ee tabtay waxaa la tagay dhurwaa amayey baa la tagtay addoonku wuxuu idhi fa ayna allah haddaan saa ugaaska sayidka ku dhaho oo saa igaga qanco ilahay aakhara maxaan ku odhan buui ilaa allah ay arko ila socdee sayidina cumar wuxuu ku celiyey faayna allah faayna allah uma baka wuxuu la yaaba addoonkan siduu ilaahay subxaana wa tacala u ee rabbi u milicsanayo fii kulli laxdatin wa aaniya fayn allah uma baka wuu ooyo wuu ilmeeyey ilaahay suu ninkan u weynaynhayo ku tijaabinayey wuu fiirinayey suu u weynayey buu la markuu ooyo kadib waagidan markuu xaj soo dhammaystay buu noqday lacag buu soo diyaarsaday addoonkiiba sayidina cumar iibsaday qudhigiis kadibna u xoreeyey faactaqahu lilahi caza wajal waa ruux dun leh ruux dun leh oo dadnimo leh oo diin leh marka wuxuu dhibsay ninka noocaasa inuu sii ahaado addoon ilahay baa ugu dhawaado inuu xoreeyo shay walba markaad samaynayso waa inaad maankii maskaxda alla ku hayso ood muraaqabayso oo milicsato ood iska ilaaliso ibnu cumar hawshaas marka muraaqabatullahi subxaana wa tacala isaga abudar iyo abudarda iyo qisas bay leeyihiin cajiiba oo aad iyo aad u qiimo badan wuxuu wariyay ibnu sacd fii طabaqaatihi wakadalika alfakani alfakihi cafwan fi ahbaari makka fakihi fii ahbaari makka iyo wadaadkii lo odhan jiray abunucaym fi lxilya bisanadin saxiix ibni cumar wuxuu wariyey curwat bnu zubayr baa wuxuu sheegay annagoo awaafayna anoo la tawaafaya maca ibni cumar ayaa gabadho ibni cumar dhaloo sawda la yidhaahdaan weydiistay buuri war ibni cumarow gabadhi sawdaayd baan kaa rabaa oon kaa soo doonay ibni cumar intuu indho kule igu fiiriyey iyuu dawaafkiis iska watay buuri ilama hadlin xaj bay ahaayeen way soo xajiyeen markaa iyadaa dawaafkii markaan dhammaysannay oo xajkii la dhammeeyey buu iga horbaxay ibni cumaroo marka madiinu hortay tegey buui curbaa ka sheekayna cur bnu zubayr ninkaad imaamka caalimka ahaa markii aan ka daba tegey baan maalinka dambe masjidka maamin barkana soo galay masjidka baan ku tukaday nabiga baan salaamay calayhi salaatu wasalaam ibn cumar oo dhex fadhiya oo gees fadhiya baan arkay asiga baan u tagay waan salaamay markaasuu yidhi goormaad soo gashay haddaan socdaama weli rarihii maanan gaadhin waad soo daahday wuxuu idhi maalinkii aanu awaafaynay maanaa ismoodsiye mise gabadh baad iga doontay asagoo curwo markii ibnu camar intuu indhaha ku gubay uu ka aamusay go wuxuu ku dhaartay inuusan dib dambe hawshaasi ibnu cumar kala hadlayni maxaa yeelay wuxuu aaminay in gabadha loo diiday wuxuu is yidhi haddii lagaa raaliyaho lagu rabo kolay uun jawaab baa laguu quuri lahaa indhaha haddii lagaa canaantay shibna lagaa yidhi macnidu waa maxay gabadhaydu kuu diiday weeye ibn cumar wuxuu ihi hawshii maalinkii hadalkan maad igu soo tuurtay misaanaad ismoodsiin maya wuxuu idhi sheekhana waan kugu soo tuuro oo weli waa hawsh waa ii taagan tahay go-aankii muka noqodsisme gabadhi way waa rabtaa buui waan rabaa buui inta ha ii joogto su-aal ma ku weydiin karaa haa ma awoodi weyda meeshaan meelaan ka ahayn inaad hawsha igu weyddiiso xilligan alla hor taagannahay subxaanahu wa tacaala een sawiranaynay rabbi inuu hortanada tannada taagan yahay een baab kale ku jiro maxaad hawl adduunye iigu furtay buui hawl adduunye maxaad iigu furtay wuxuu idhi way qadaraydi nin wax doonaya moogtaoo gabar raba musiibo weeye meeshuu baasha dhigahayy xilligu odayga la hadlay ka fiirsan maayo markuu canaantay uu xilliga aan muraaqabada ku jirra iyo maqaamaadul lagu jiro ay hawshu socoto lama kala goyo baabkaana lama keeno hawlaha iyadaa mar damban aan u noqonin wuxuu yidhi naafic buu diray ardaygiisa naafic ad garanaysaa ninkii ibni cumar ka aflaxay ee ahaa ad garanaysaan wuxuu ihi igu yar saalim iyo cabdullaahi nin la yidhaahdo waa laba u dhalay cabdulaahi iyo saalim iigu yeedh bu waa loogu yeedhay curuw wuxuu yidhi sidoo kale dhowr ninoo reer aali zubayrna aan u yeedho wuxuu yidhi laa xaajata lii bihim reer aali zubayr waxba kama rab bas jamaaca min almasjid aan keensado laa xaajata lii bihim laba wiilo dhalo u yeedho saalimu ninku dadka ugu jeclaa iyo cabdulaahi buu u yeedhay wuxuu yidhi ninkan curwa waa taqaanaan nasabkiisi iyo meeshuu ka soo jeedo diin iyo dadnimona waa taqaanaan haabay dheheen gabadhiina saudu soo doonay waana ku meherin markhaati ka ahaada ku meheriyey saasay hawsha ku dhammaatay idan maxaa la rabaa inaad ilaahay maankae maskaxda ku haysaa la doonaya baabun fi taqwa alla ka cabsigu uu baabya laga cabsado attaqwa qaala allahu tacaala attaqwa tacaariif fara badan laga bixiya attaqwa marka la soo gaabiyo macno guud waa kelime ku dul wareegaysa alixtiraaz min allahi subxaana wa tacaala ilaahay in laga dhowrsado la yska ilaaliyo ilahay in laga baqo laga xishoodo laga sariigto laa tandur ilaa sigari danbi walaakin indur ilaa cidami man tacsiihi bay dhan salafku dembiga yaraantiisa ha eegine waxaad eegtaa weynanka allahaad caysanayso attaqwa marka waa kelime ku dul wareegaysa alixtiraaz min allahi subxaanahu wa taala ilaah in laga dhowrsoo layska ilaaliyo macaani badan baa laga bixiyaa laba tacriif oo midna sayidina cali loo tiiriyo midna alqi bni xabiib alxanafi uu ka sugan yahay labadaa tacriif baa roon kutub waaweyn baa laga qoray baaba goona laga qoray waxbaa intaasu tacaariif baa laga bixiya taqwa marka la yidhah marka sayidina cali aan ka hormarood sayidina cali baa le maa hiya taqwa wuxuu idhi alkhawf min aljaliil wاlcamalu bاtanziil wاlqanacaةu bاlqaliil wاlاsticdaad lyowm الraxiil intaasuu ku gaabiya asagu waa kelima mashhuura can abi turaab radi allahu tacaala can alkhawf min aljaliil allaha weyn oo laga cabsado weeye taqwadu wاlcamalu bاtanziil kitaabka qur-aanka iyo diinkoo lagu dhaqmo weeye wuxuu alla soo dejiyey wاlqanaacatu biاlqaliil shayga yaree adduunya rabbi kaa siiyeyna aad ku qanacdo ood iimaansato weeye iyo wاlاsticdaadu liyowm الraxiil loo diyaargaroobo maalinka adduunka laga guurayo aakhira loo guurayo geeri loo diyaargaroobo alkhawf min aljaliil wاlcamalu bاtanziil wاlisticdaad lyowm الraxiil wاlqinaacaة bاlqaliil wuxuu ka tegay ma jiraan inta haddii laga helo maxaa kuu dhim alla weynood ka cabsato kitaabka rabbigii loo soo dejiyey in lagu dhaqmood ku dhaqanto wixii yaraa ee rabbi adduunya kaa siiyey cilmi kaa siiyey caqli kaa siiyey caafimaad kaa siiyey awlaad kaa siiyey ood ku qanacdoon rabbi aadan tuhmin akbar اdunuub waa inaga soo mara waa alisaa'atu danni biاllahi subxaanaه wa tacaala iyo alisticdaad ywm الraxiil aakhiroo loo diyaar garoobo qayxidda labaad ee uu yidhi ibnu wa hada axsanu xaddin qiila fi taqwa hada axsanu xaddin qiila fi اtaqwa waxaa iskale dalq ibnu xabiib alxanafi ataabici kaana khaarijiyan takfiriyan asraqiyan waa asigii marka saxaaba ladooda jaabir buu ladooda ibn cumar buu ladooda uma taaba waxasuna tawbatuhu fasaara min a'immati sunnati اlkibaar dalq ibn xabiib min alcaabidiin الzaahidiin dalq ibn xabiib muxuu yidhi asagu ma hiya taqwa baa la yidhi wuxuu yidhi wa alcamalu biطaacat اllah calى nuuri min allah rajaءa hawaab اllah wa tarki macaasi اllahi calى nuuri min allahi makhaafata cadaab اllah tacriifkaasi marka wuxuu hi waa axsanu xaddin qiila fii attaqwa ibnuqayim baa odhanaya u fiirso alcamalu biaacat اllah waxay waafaqsan tahay alkhawfu min aljaliil waa isku macno daacada ilaahay iyo wixii khayrood ku dhaqanto maxay la dheer tahay calaa nuurin min allah calaa cilmin wabasiira adcuu ila اllahi calaa basiira faclam cilmi baa la rabaa baab alcilmu qabla اlqowli wاlcamali wey calىa nuurin min allah markaad ilaahay caabudayso ood aaca la imanayso oo khayr la imanayso waa inaad aqoonteedii leedahay haddii kale bidco iyo jahaalaad ku dhacaysaa meelaan khayr jirin baad khayr ka dooni waxaan khayr ahayn baad khayr moodi waad lugi caamila naasibaad noqon musiibo wey calىa nuurin min allah alcamalu biطaacat اllah calىa nuurin min allah rajaaءa hawaab اllah adoo weliba rajaynaya oo quudaraynaya ilaahay inaad ajar ka hesho oo alla dartii ay kaa tahay rajaa awaab ilah ikhlaaskii baa ku jira eed soo martayna sheekhu kitaabka ku bilaabay camalku khayrkood la timaado in allaha yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum wey calaa nuurin min allahi faclam wey cilmi baa loo baahan yahay aqoon rajaa'a hawaab illah waa maxay waa ikhlaaskii sidqigii dan kale adoon ka lahayn ilaahay inuu kaa ajir siiyo ilaahay subxaanah wa tacala inuu ka ajarsiiyo oo awaab aad ka doonays dan kale aadan ka lahayn laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura qaybta labaad wa tarku macaasi illaah macsiyada iyo sharka iyo khayrdaradoo laga tago ood ka fogaato macaasida aad ka fogaato saqaa'iraha wa kabaa'iraha aad ka fogaato calaa nuurin min allah calaa cilmin waxay la mid tahay wاlcamalu bالtanziil bay la macno tahay lana camalku cilmigaa soo gelaya mararka qaarkood marna waa la kala qaadaa calىa nuuri min allah waa inaad garanayso wax inuu macsiyo yahay ood uga fogaatay ilaahay baa kugu ciqaabay haddaad u dhowaato alla darti allah kaa reebay maxaa dhiman makhaafata cadaab illaah ka baq aad ka baqaysa cadaabka ilahi uga fogaato haddaad tabartarro gale aad uga tagto ama dano kale ad oga tagto taa hadde ma aha khawf ma taqwa ma labada tacriif kii kuu iska qaado tacaariif badanna waa la sheega waa asaasu diin masaladaa taqwada diintao dhan ku dhisan tawxiidka taqwa ah, iska daa kale qaala allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alliya rasuulba rumeeyo ittaquu llaha ilaahay ka cabsada xaqa tuqaatii alla ah ka cabsidiisa dhabta ah alla ka cabsada markay soo degtay waa inaga oo idinka garanhaye saxaabadu waa ku rafaadeen waxay dhaheen yaa rasuulka ilaahayow yaa awoodi kara ilahay inuu ka cabsado xaqa taqwa ibn mascuudoo la weydiiyey wayna ka sugan tahay yaa lay maahiya xaqa taqwa markaasuu wuxuu ku fasira an yuطaaca falaa yucsa waan yudkara falaa yunsa waan yushkara falaa yukfar ibn jariir ibn abi xaatim iyo hayrkoodba bisanadin صaxiix ibn mascuud baa fasiray ma hiya taqوى اllahi xaqa tuqaatihi baa le wuxuu hi waa an yuطaaca falaa yucsa ilaahay in la adeeco oo loo hogaansamo oo lagu gacansayo la caasiyin weeye وan yudkara ilahay in la xusuustoo la sheego weeyooo la xuso qalban waqaalo afkan aad ka xusto qalbigan aad ka xusuusato ood ilaahay muraaqabayso falaa yunsa aan la iloobin oon la halmaamin ma awoodna hade wuxuu idhi waan yushkara ilaah in loo mahadnaqo lagu shukriyo wey la xamdiyo falaa yukfar aan lagu gaalibin oon lagu gacansaydhin oon laga abaaldhicin oon jasaarin la noqonin an yuطaca falaa yucsa wayudkar falaa yunsa wayushkar falaa yukfar lama awooda hadda hawsha ayadaa ku rafaadeen kadib waxaa soo degtay fattaquu ma staطactum sheekhu ku fasiri doono wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fattaquu llaha ilaahay ka cabsada ma staطactum intaad awoodaan aayaddaa hore marka markii aayaddan soo degtay bacdu ahlicilm waxay dha waa min baabi الnaasikhi wاlmansuukh wa jumhuur ahlicilmi waxay qabaan ma aha min baabi الnaasikh wاlmansuukhi waa min baabi bayaani اlmuraad aayadda hore wixii looga jeeda ittaquu llaha xaqa tuqaati waa maxay ilaahay ka cabsada intaad awoodaan intaad awoodaan ka cabsada wey wixii qudradiinna awooddiinna ka baxsan laydiima haysto nabigaa inoo fasiro yidhi idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staطactum waidaa nahaytukum can shayin fajtanibuuhu haddaan wax idin faro la imaada intaad awoodaan haddaan shay idinka reebana ka fogaada maxaa yeele waad awoodaan inaad ka fogaataan marka way isfasirayaan ma ahan marka min baab الnaas wاlmansuur laakiin jamaaca min asl waxay yidhahdeen naski bay sheegaan ayagoo ujeeda bayaan اlijmaal o bayaan اlmacna ujeeda iska ilaaqan dhib ma leh sheekhu wuxu uhi wahadi اlaaya aayaddan dambe taqaabun mubayinatun waxay caddaynaysaa lilmuraadi wixii looga ay lilmacna min alaayaة اlأuulى aayadda hore macnihii laga waday ee looga jeeday bay un kuu caddaysay isma nasakhahayaan wa qaala tacala wuxuu kaloo alla yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu alliya rasuul inta rumaysayoo ittaquu llaha alla ka cabsadoo xumaanta ka fogaada wanaaggana ku hagaaga waquuluu dhaha qawlan sadiidan ay sawaban aw xaqan shay xaq oo dhabana ku aadaama ku hadla dibnihiinna ka soo baxo beenta iska ilaaliya carabkiinna toosiya waquuluu dhaha qawlan sadiidan ay sawaaban aw xaqa ida ama almarau akhطahu alaaث fabicu walow bikafi min ramaadi salaamatu sadrihi wasidqu minhu wa kitmaanu saraa'iri fi lfahaadi buu wadaadkii xooguu tixda tariye wuxuu yidhi saddex hadday ku gafaan ninkay saddex gafaan iibi bani aadamba mae waa xoolee walow haddaad doonto xadhig laga sameeyey dambasna ku iibi ama sacab dambasa idaa ma almaru akhta'ahu alaaun fabixhu walow bikafin min ramaadi sacab dambas deeb maxaa lagu falaa ku iibi buuhi salaamatu sadrihi wasidqu minhu kitmaan saraa'ir fi fuaadi buui kitmaanu saraa'iri fi lfuaadi inuu laab xaadhan yahay oo uur sidaal uusan lahaynoo nin qalbi fiican u yahay balaayo qafalmarjaca cuqdadlowa oo rugtu dhammaysay oo maal buuxisay oo ninkii in yar taabtoba toban sana u xajin haya oo naytinwanki wixii dhahmara amminkan la fadhiyo qoriga la fadhiya waa aafo kale salaamadu sadrihi baa la rabaa qalbi xaadhan wsidqu minhu inuu run badan yahayna waa la rabaa runlow kaadib magaciisa wixii ka dambe run ka sheegayn nin baa nin dacay wuxuu hebel magaca haddaad tira hebel wixii ka dambe waa beena ogow hebel markuu ku yidhaahdo wixii ka dambeeyee waa been waa musiibo magaciisa waxaan kanu ka run ma jiro kuleh wsidqu minhu wa kitmaanu الsaraa'iri fi اlfu'aadi iyo inuu laabta ku qariyo sirti loo dhiibay nimaan sir lahayn oon run lahayn oon laab xaadhnayn wuxuu wuxuu astahla in lagu iibiyo sacab dambasa ama deeb ah wquuluu qwla sadiida sawaaban xaqan sidqan macnaa macaani badan baa lagu fasiraa wاlaayaatu bursheykhu aayadaha qur-aanka ku yimi fi اlmri in laysfaro bitaqwa alla in laga cabsado kaiiratun way badantah qur-aanka macluumatun waana la yaqaanaa cinda alxufaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yattaqi illaaha ninkii ilaahay ka cabsada iska ilaaliyo xumaanta wanaaggana la yimaada yajcal lahu mahrajan samatabax buu ilaahay siiyey yajcal lahu wuxuu u yeelaa mahrajan min alshiddati ila alrakhaa wa min alxaraami ila alxalaal wa min annaari ila aljanna bacdu salaf ku fasireen yajcal lahu mahrajan meel aad ka baxdo soomaaliya way yaqaana waxay dhaheen sirmaqabe hee saabaa biyo u xajiya saab waa aragteenoo wuu kala fog yaha wuu duldaleelaa waa daaqadahaas oo laisku xidhxidhay biraha daaqadaha laisku xidhxidhay wey ma biyo celinhayaan sirmaqaba saabbaa biyu xajiya wey meelunbaa ilaahay oga gargaaraya yajcal lahum ilaahay ka cabsada dhibkii ku yimaada iyo diiqi ku yimaada ilaahay faraj buu u furaa wuu ka samatabaxaa ayib wyrزu rab wuu ka irzaaaa oo ka calfiyaa min xayu laa yaxtasib meeluusan filaynin baabaa wax khayr oga yimaada qisaa la sheega ayadan sabnuuul looga dhigo nin la odhan jiray cawf maalik alajac oo saxaabi ahaa ayaa nabiga u yimid wiilu dhalaybaa wiilu dhalaybaa qolyo gaala ah ka qafaasheen tay dhexdooga baxeen bay wiilka qafaasheen oo la tageen wadaadkoo aad walbaharsan baa nabiga u wiilkaygii hebel ahaa gaalaa la tagtay gacanaa kuma jiro hooyadiina maalinkii oohintay bilowday iyo walbahaarkii bay ku joogtaa inay waala taban ka baqahaya nabi allow haddee waa ku imada balducee wuxuu ilaahay ka cabso waakir min qawli laa xawla walaa quwata ila billah ittaqi illaaha waakir min qawli laa xawla walaa quwata ila billah ilaahayna ka cabso oo walbahaarkan iyo dhibkan iyo rafaadkan joojiya wax walboo qadaraa waa dhacahaya adiga iyo wiilka hooyadihii ilaahay ka cabsada wardigaana badiya laa xawla walaa quwata ila billaah ilahay cuskada maalmo markii la joogay wadaadka oo ordahayaa yimid xunabe allow ilahay waa noo gargaaray kurbad eelawaab wiilko waxaa yimid geel iyo ariba wata ai iyo geelba wato yimid riwaayo kale waxay tilmaamaysaa inuu u sheegtay nabigu wadaadka cawf ibn malik alashjaci uu nabigu u sheegay dhibka oo yimid iyo baahi buu sheegtay faqri iyo baahina waa sheegtay dhibkaana waa sheegtay oo ku dhacday buu nabigu yidhi calayhi salaa wuxuu ku dhacday qolyihii u xidhnaa ee laba dible u xidhay wiilkay geedka ku xidhay waa yaa hilmaamay way ku hawlo kala rabbi u bixiyey way mashquuleen inuu nin maxbuusa meel oogu jiro wayba hafeenba wiilka wuu xadhigii buu iska silsiliyey wuu waday wuu ka soo baxsaday dhexda markuu maray adhi ay leeyihiin oo iska cidlaa ah, iyo geel iska daaqahayn wax la joogi jirin oo buu soo kacaystay tuu ulka jabsaday duurkii iyuu soo qumiyey geelii iyo adhigiiba tiro adhi ah iyo geel carraka waa uu la yimid madiina la soo galay asagoo nabad qaba waman yattaqi illaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xayu laa yaxtasib wuxuu filahayay wiilkiisii oo nool ama meyd amaad heshaanbu wadaadku filhaye ma geel iyo xoolo iyo aibu sughay labadii mayse buuxa ma filaynin ittaqi illaaha waakir min qawli laa xawla walaa quwata ila billah ilahay ninka isku xidha aamina yaqiin iyo tawakul dhaba la yimaada ilaahay baa u wax la og yahay wey xadiikaas marka adugu wuxuu ku yimaadaa min xadiii jaabir buu ku yimaadaa min xadiii cabdullah mascuudna waa ka asagaan u xoog badan min xayu sanad oo cillo kale ma aan ka ahayn inuu yahay min riwaayati abi cubayda can abiihi cabdullah mascuud oo inqiaac ku sheegeen mutaakhiriin cinda almutaqadimiina waxba aan lagu celin oo xadiidkaas la xujaysto hadda waan ka soo hadlay markaynu marayna kutubtii uun hawshaa khusaysay waxaa kaloo uu ka yimid xadiid ibni cabaas buu ka yimid maraasiil dhowra oo ka mid yaha mursalkii saalimna biljacdi iyo mursalkii suday iyo jamaaca min ataabiciin oo maraasiishooduna waa jira xadiidku min xayu ljumla ka la fiiriyo inuu sugan yahay qisadubaad moodaa laakiin qolyaha mufsiriinta qaarkood ma sugna yidhaahdaan asawaab laakiin inuu sugan yahay وأma الأxaadiiثu أxaadiiثa ku timid fi اlbaab fاlأwl xadiidka u horeeya can abi hurata radi الlahu tacalى canhu qaal qiila ya rasuul الlah waxaa l rasuulka ilaahayow man أkram الnaas dadkeebaa u gobsan dad waxbaan ka booday qiila yaa rasuul allah waxaa li rasuulka ilaahayow man akramu الnaas dadkeebaa u gobsan oo u karaamo badan qaala subxan wuxuu uhi atqaahum wa hada sharafun biاlcamal sharaf alcamal baa la yidhahda ayadaan ka booda miya hadda idinka irxumaadaan ka boodini wa qaala tacaala ilah wuxuu kaloo yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu اllaha kuwa alliga rasuulba rumeey haddaad alla ka cabsataan yajcal lakum furqaanan kala bixin iyo kala bax buu rabbi idin yeelayaa wuxuu hi ibnu qayim wاddiinu kulluhu farqun wa aslu dalaali kulluhu jamcun diintoo dhan baa furqaan ku dhisan alfarq waa in la kala saaro wax walba uu kala baxo la kala socmo wuxuu kala caddaado kitaabku waa furqaan wa muxamadu yufaruq bayna alxaqi wاlbaaطil badr ilaahi muxuu yidhi yowma alfurqaan yowma altaqa aljamcaan idan diinkeennu xoama siiisuba in la kala qaado oo dadka aan laisku qabanin oo nin walba wuxuu yahay la baro oo nin walba tiin berihiisa iyo taargadiisa iyo beledna markiis uu qaato layshuwanaan maayo waa inaan layshuwanaanin shay walba nabig wuxu uri sal l slam nabi allo maxaad naga rabtaa qulu lilmuxsini muxsin walmusii musii hadihi shahaada satuktabu shahaadatum wayus'aluun in la wareejiyo sidii ree hebel lama ogolo wiilasha madaxa u kala qaada roonay ku dambayn war hawshaa ma soconaysee daalin baa tahay adugu dhaha kanna waxaad madluum baa tahay waa in warka la caddeeyo tabartu ha dambayso xilligan awood aan wax kaga qabtaa la gaadho horta warku ha kala caddaado labsiga bilxaqi labsu lxaqi bilbaail hiya almushkila dhibku halkaasuu ka socdaa in baailkii iyo xaqii laisku labo oo laisku milo oo laisku barxo wuxuu adduun ka hagaagi laayahay w nabiga maxaa loo soo diray marka alfurqaan altamyiiz furqaanan ay mumayizan caqli iyo cilmi iyo cabsibaa alla ku siinaya ku kala socdo waxa xun iyo wax san wanaag iyo xumaha ahlu baailka iyo ahlulxaqa icraf ilxaqa tacrif ahlahu horta xaqa garo waxaad garan xaqa cidda wadatee markaad shayga inuu xaq yahay ogaato ood fahanto yaad ogaanaysa cidda ku dhaqanteed iskale xaqaane ay xigta iyo ninkaan xigin laa yucrafu اlxaqu bاlrijaal wainama yucrafu اlxaqu wainama yucrafu الrijaalu cafwan bاlxaq yajcal lakum furqaanan ay mumayis furqaanku waa kala bixiye kala sooce oo caqli ah cilmi ah alla ka cabsi ah muraaqabo rabbi ah fitna ah buu alla ku siinaya idan waxaa halkaa ka soo baxday attaqwa waxay keenaysaa waxay kordhinaysaa caqligaaday kordhin cilmigaaday kordhin garaadkaaday kordhin wax kastoo ciddaaday kordhinaysa waa innaga habeenuu soo maraynay dadka ahlu sharka waagi dambe ka dhimata ahlu fisqa waxa ka dhimanaya dadnimadaa ka dhiman wuxuu kala sooci karaa ma jiro waagida dameer buu noqonayaa bahal la gumaysto wax alba iska ogol waagada cuna maankaalkii waxaad waa fiican yahe maankaal inaga soo maray wayukafir rabbi waa asturaya cankum xaggiinna wuxuu idinka asturaya sayi'aatikum xumaantiinna waa asturahaya wayakfir lakum waana idiin dhaafi haddaad alla ka cabsataan meeqa idin loo ballanqaaday ilaahay inuuna siiyo alquwa almudrika almumayiza haddaan alla ka cabsanno awood aan wax ku kala rabbi nagu manaysanaya dunuubteenni buu naga asturaya wayakfir lakum waana idin dhaafaya wallahu dulfadli alcaiim maxaa u dhexeeya atakfiir iyo alufraan fari baa u dhexeeya cinda ahlicilm takfiirku waa satru dambi wa cadam اlfadxi bihi in dembiga lagaa asturo oon lagugu ceebaynin wey takfiirku waad samaysay laguba sheegi maayo waa lagaa qarinaya saadan u walbaharin amaadan u duloobin u foorarsanin markuu ilaahay de kula rabo wey waa lagaa asturi ama adduunkan lagugu fadeexayna aakharana laguu soo bandhigi maayo adduunkan ilahay kugu fadeexayn maayo dembigii aakharana lagu horkeeni maayo oo waa asturaya ama alghufraan waa cadamu lmu'aakhadati bihi aan laguu qabsaninba in laguu sheego oo lagu tuso waa dhacdaa laakiin lagugu ciqaabi maayo waxaasad samaysay kanaad samaysay kanaad samaysay kanaad samaysay laakiin waa lagu cafiyey maxaa la wafraan in lagaa qariyo wadaadka ka qariya oo wanaagu lagu tusana maxaa la yhadaa takfiir tee marka xeel dheer takfiirka in la qoro oon lagu tusin oon lagugu qabanin oon lagugu caqaabin oon lagugu daqrin wejiga oon lagaaga yaxyixidhin oon lagugu dulaynin iyo intii laguu bandhig in laguma haystee addoonka tan tan horaa u roon labaduba marka waxaa wey wuxuu ilaahay sameeye subxaana wa tacala labaduba waa dhacaan labaduba axaadiistaa sheegtay inay dhacahayaan haddii laisugu kaa daro wax ka fiican ma jiro laakiin waxaad ogaataa dembiga haddii lagaa asturo oon laguu fadeexaynin aakharan laguu qabsan maayo ilahay hadduusan kugu fadeexaynin aakharo cafwan haddaan aakhar dembiga lagaa asturo laguga cadaabi maayo dembi la asturay oon lagu horkeenin oo lagu xisaabinay aan la keenin lagu cadaabi maayo way iswadaan marka takfiirka iyo iswada way iskeenayaan marba haddii laga asturo waxaad garanaysaa lagu ciqaabin laakiin asagoon la asturin waxaa dhici karta lagu dhaafo oo abukufraanki intii lagu tuso lagugu xisaabiyo oo lagu tuso yaa haddana lagugu ciqaab ima lilmuwaasana wa ima licafwi اllahi subxaanaه wa tacala wafadli اlcaam وأma الأxاadiiث فالأول can abi hurata radi الlahu tacaalى canه qaala wuxuu ihi saxaabiga qiila ya rasul rasuulka ilaahayow man akramu الnaasi dadka yaa u karaam badanoo yaa u gobsan qaala suban wuxuu hi atqaahum midka uga cabsi badan alle midka u cabsi badan ee ilaahay ka cabsada ee waajibaadka ku aada xumahana ka cabsa atqaahum lilah ay akhshaahum lilah ninka ila uga cabsi badan wa hada sharafun biاlcamal ashara diini buu nabigu hormariyay waa maa atqaahum lilah nin walba camalkiisa iyo intuu alla ka cabsada ayay gobonimadiisu ku xidhan tahay intuu alla ka fog yahay bay ku xidhan tahay gundnimadiisu iyo xumaantiisu waxaa le marka waa tafdiilun wa sharafun biاlcamal faqaaluu waxay dh nabi allow waxay la mid tahay qowluhu tacala ina akramakum cind allahi ina akramakum cind allahi atqaakum faqaaluu waxay dhi nabi allow laysa can hada nas'aluka taa ma aanan ku waydiinin alkaraamatu inay bitaqwa ay tahay walfadlu diini inuu bitaqwa iyo umaana soconine carab maadaama adugu aad ka dhalatay xaggana rasuulkood hadda aad tahay annaguna aan ishaysanno isxambaarsanno annagaa fiican annagaa aan isku wareeray inaadna kala saartaan doonayna oo tiraada reebel reebel baa fiican bay raadinaya tiibuu nabigu yay ka rabaan laysa ma ahaydhin can haadaa allah inay sharaftu ku xidhan tahay nasal kuma weydiinna waxaan ku weydiina hawlo kale man akar cafwan fa qaala wuxuu i misaasa haa nasabka fa yuusufu nabiyullaahi ibnu nabiyillaahi ibni nabiyillaahi ibni khaliilillaah haddana nabigu meel kalu ka shubay meesha u socdaan aan ka ahay lanna usuul baa laga saxo weli nabigu muxuu taagan yahay ashara bilcamal buu daba taagan yahay aaa alkaraamatu bitaqwa waliimaan buu nabigu daba taagan yahay laakiin wuxuu u mariyey si aysa ayagu markaa fahmaynin ayb ambiyadu maxay ummadda kaga fiican yihiin bacda uu alla doortay oo istifaa ilaahay iyo hibaar rabbi ay tahay haddana waxay kaga fadli badan yihiin attaqwa wاladii nafsu muxamadin biyadi inii la akhshaakum lilah waaclamakum bixuduud اllah idan ambiyadu iyagaa ilahay uga cabsi badan tiibu haddana kufa yuusufu nabiyullah yuusufkii nebigii ilaahay ahaa oo ilaahay diray ayaa dadka ugu gobsan wa hada sharafun binasab asaalix wa kaana abuhuma saalixan wey nabigu tilaaba tilaaba u qaadaya yuusuf ibnu nabiyillah waa ina yacquub nebiga ilaahay wiilkiisa ahaa oo yuusuf waa nebi waana wiil nabi isagu waa nabi hadde yuusuf waa nabiy baad garanaysaan walaqad jaakum yuusufu min qablu bilbayinaati famaa ziltum fii shaki mima jaakum binabilaahi muusa soo mahayn markii laga qistay suurtakaafir waad garanaysaa isagaa ka horreey asaguna waa aabbihiina waa nabi waa yacquub ibnu nabiy illaah yacquubna asna waa wiil nabi oo yacquub waa ina isxaaq nabiyllahi isxaaq baas dhalay isxaaqna waa nebi ina nabi ah oo nabi kala dhowlo ibraahim isxaaq waa in ibraahim ibnu idan yuusuf waa nabiga afraad ee abtirka ku jooga nabiga afraad wey yuusuf yacquub isxaaq ibraahim awgaana oogu daran haddee awgu nabi ka fadli badan ma jiro ilaa an yakuuna nabiyuna muxamed calayh isalaatu wasalaam hadda korna inu ka hadal marka nabigu marka hawsha saxaabadu weli waa samraayihiin qaaluu waxay nabi allow laysa can hada nas'aluk ambiyaad gashay haddii maana ka hadlay caamaan ka hadlayna dhaniyo nabi allow bad kalaad gashay oona u soconin oona laga hadli karin laysa can hada nas'aluk maana weydiinin hawshaas asharafu binasab saalix maana ku weydiinin waxaan ka hadlaynay dunta iyo gobonnimada bani aadamku tantu la shaqaysan kara ma ah hiba rabbi iyo iyo hawl lagugu daray wey qaana wuxuu waa idin fahmaye facan macaadin اlcarabi tas'aluunii facan macaadin اlcarabi tas'aluunii ay facan usuuli اlcarab ansaabi اlcarabi wa axsaabihim haa ma waxaad i weydiinaysaan can macaadin اlcarabi carab usuusheeda abtirkeeda nasabkeeda weydiinaysaan tas'aluunii dunteeda macaadin waa maxay waa jamcu macdini macdinka maxaa la yidhahdaa waa meesha laga qodo dahabka qalinka ee fidada waxyaabaha dheemanka laga qodaa wuxuu nabigu macaadan ooga cabiray farcu xaggee u laabtaa dahabkii hadda innagoaan haynay iyo waxyaabahan meel laga soo qodo u laabanaya godod mehebla laga keenay nigeria laga soo qoday iyo god bariga africa ku laga keenay waxbaa la wada haya nin walba suu socdo meeluu galaa jira oo oday iyo abtur u tago saasuu nabigu macaadan u yidhi nabigu wuxuu yidhi markaad ay tahay ood weydiinaysaan dunta iyo hilibka iyo dadnimada carbeed khiyaaruhum fi ljaahiliyai min alkhayr aw ma afcalu tafdiirka dheeda kuu tallaabame akhyar ah khiyaaruhum fi ljaahiliyati islaamka ka horkooda ugu wanaagsanaa ayaa khiyaaruhum fi lislaami islaamkana ka ugu wanaagsanaa idaa faquu markay diinta fahmaan idan nabigu labu laba shay buu sheegay laba shay buu inoo sheegay khiyaaruhum fi ljaahiliya waa labo nasabkana way isku kala riixi jireenoo waa waxbay isdheeraayeen dadnimadana waxbay isdheeraayeen marka khiyaarnimada jaahiliga waxay ku xidhnayd keliya mafaakhirtooda geesinimada deeqsinimada waxquuridda runbadnaanta waxay lahaayeen ballantoo la ilaaliyo maxaanku dhahda dulmigoo la yska ilaaliyo zinada khamrada waxaas bakhtigo dhan laska beenta xuquuqunnaas way iska ilaalin jireen waxay lahaayeen usuulmakaarim way yaqaaneen ninka usuusha makaarimta gobni laga waayana way liidi jireen khiyaarun fi ljaahiliyati xagga nasab ahaan haddii nasabba lagu kala fiicnaado iyo xagga akhlaaq ahaan wey khiyaarun nasaban wa khuluqan khiyaarun fi lislaami weeye muxuu isku darsaday hawlihii hore uu wata ugu dar islaamnimo laba uu watoo nasab wanaaga iyo dhaqan wanaaga islaam ogu dar mid afraad ogu dar idaa fahu markay diinta gartaan alislaam wاlfiqhu waa laba shay inaad diinka islaamka soo gasho oo shirkiga ka soo baxdo ood horta tawxiidsato ood ummadda ku soo biirto waa xubin culus fahmu diinna waa xubin labaad diinka inaad fahanto maqaasidiisa xikamkiisa axkaamtiisa ilaahay wuxuu kaa rabo aad ku hagaagtana waa xukmi labaad idan labadaa afartaa shay baa lagu kala wanaagsan yahay laba fil jaahiliya ah iyo laba fil islaam ah afar qaybood ba nolosha ka soo baxaysa idan maxaysu ku gebagabooday ka soo tagood jahli naga badaayo waa maxay alislaamu walfiqhu bu nasab ayuu ku xidhan yahay karaamadu hadda alislaamu walfiqhu inaad ilaahay u hoggaansato addoon noqoto diinkaanada fahanto labada qodob waxaa ku xidhan alkaraamatu idan alslaamu wاlfiqhu maxay noqotay waa atqahum bay u laabatay meeshii uu nabiga ka soo bilaabay ay wadaaduhu marka hore ka soo dhaqaaqeen buu nabigu dib ugu celiyey ilaahu loo hogaansamo diinkiisana la fahmo macnedu maxay noqotay waa taqwى اllahi subxaanaه wa taعaalى alkhawf min اljaliil wاlcamalu bاltanziil wاlqinacatu bاlqaliil wاlاsticdaad lyowm الraxiil alcamalu bطaacaة اllah calى nuuri min allah rajaءa hawaab اllahi watarku macaasi اllahi calى nuuri min allahi rajaء makhaafata cadaab اllah halkaasay u laabatay sheekhu wuxuu uhi faqhu faqhu bidami lqaafi qaafkoo la godo caalal mashhuuri sida caanka ah niman kasriyana waa jiraan niman kordhabana waa jiraan ogi sheekhu waxukiya kasuraha in la hoos dhigo oo faqihu la yidhaahdana waa la sheegay buui xukiya ay nuqila waa soo guurshay waxaa wey ay calimuu axkaama sharci sharciga axkaamtiisa markay ogaadaanoo ku dhaqmaan wey aani xadiidka labaad ee baabka taqwada ku yimid can abi saciidin اkhudriy radi allahu tacaala canhu can nebi sal lay slam qaal nabigu wuxuu yidhi ina adunya adduunyadu xadiidkan waa mukhtasarun min xadiiin طawiilin nasiyahu man nasya waxafida man xafida wajahila man jahil nabiga calayh salaat wasalaam istaagay bacda alcasr mimbarkiisa buu ka istaagay waanuu bilaabay ilaa qoraxdu baalka dhigaysu dhowaatay buu nabiga hadlaya calayh salaat wasalaam abu saciid wuxuu yidhi maalinkaa nabigu calayh salaat wasalaam wuxuu ka tegey wax adduun iman doona wixii dhici doona waxa lagu biqaami akhri adduun buu nabigu maalinka waa koobay xafidahu man xafida wa nasiyahu man nasiya waxaanu isla dheernahay buu i xadiidkii maalinkaas socday oo khudba laba saac iyo badh ah way ka badan tahay madiine casarkeedu waa aragteen sagaal saac baa la tukanayaa maqhribkan wuxuu gelayaa lixda iyo badh iyo meelaha iyo daqiiqadii dhowr iyo toban waa saddex saac iyo badh wax ku dhow wey saddex sac buu nabigu taagnaa u hadlayay hadal khaadhigdhigan oo akhri aduu nabigu ka hadlay xudayfaasna ka hadla wuxuu yidhi xadiidkii uu ka qabtay maalinkaabuu gooni kolba intuu xifdiyibu ruxuu sheegaya ila hadalku waa jumal aan isku xidhnayn wey kalaam taamoo dhammaystiran wey intanuu ka soo gaabiyey hadda sayidina eh, eh, abu saciid alkhudri nawi baana sii gaabiye xadiidku xataa musad soo ka dheer buu ku jira intaan ka dheer buu ku jira intanuu soo doortay addunyadu muslimiinay xulwatun way macaan tahay qalbigaa jecel oo carabkaa jecel waa la dhadhansanaya xulwatun way macaan tahay khadiratunna way cagaaran tahay nabigu wuxuu daray allownu wاacmu midab nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu salaam midabaha midka oogu zuulid badan ee oogu degdeg badan inuu baaba'o suma caleenta iyo dogaadu markay tegaaddu soo baxdo roobku dhaco adduunku waa cagaaranayaa maalmo kadibna waa galaangelin weeye boodh baa ka kacaya takar baa ku leefaysa lagu kala tag in addunya adduunyadu xulwatu way macaan tahay ziinada iyo birbirkeeda way ku dagi ha ku kaomina wey laa takhtaru biاdunya wa ziinataha wa alwaanaha wa zakhrafataha wa zahrataha iska ilaaliya khabiratun cagaaran waina allaha ilaahi subxaanahu wa tacaala mustakhlifakum kii idin daynhaya idin wakiilinhaya wey inaad maamushaan adduunkaas mustaklifakum yajcalukum khulafaa ay muluukan wasaasatan wa mudaraaa wa umaraa idinkaa maamulaya fiiha fi dunya muxuu laydinku dayn inii jacalun fi ardi khaliifatan wayaad fayandura liyandurana waa riwaayo fayandur rab wuxuu eegayaa kayfa tacmaluun saad u shaqaysaan iyo kayfa tatasarafuuna fiiha ma khayr baad ku dhaqmaysaan iyo wanaag ma allaad ka cabsanaysaan ma xadhkiisii xuduuddiisii baad ku tumanaysaan ma ilah baad ku gacansaynaysao ku caasigaroobaysaan ma allaad adeecaysaan rabbi waa fiirinaya fayandura kayfa tacmaluun waxaa yidhi bacdu salaf wa hada raddun qulubtiinu alla fiirana ma dhihine nabigu wuxuu idhi tacmaluun alcamal haddaba hadday tahay fattaqu dunya adduunyadu hadday macaan tahay maa macaan lagu yaqaanaa waa lagu dagmaa waa lagu dagmaa kiniin khadhaadh baa korka waxaa lagaaga marin in yaroo macaan waad laqi waad mumuugsan haddaad macaan ka dhammaysatana khah buu kadib biyaad kula ordi macaanku waa macaan jecel ha noqonina w macaan jecel quri waaye bah laydhi soma taqaanaan oo bikeeriga geli oo kelliga gantada ka geli oo imtixaanoo hawsho dhan kharibahay wixii uun macaan un raaca marka quraanjo ha noqonina fattaqudii adduunya ka iska ilaaliyoo bidhbidhkeeda iyo dhalanteedkeeda iyo macaankeeda yarkeen daahaynin een raandhiiska lahayn een waaraynin een mustaqbal lahayn ha ku akadsoomina wattaquu nisaaa dumarkana iska ilaaliyaoo ka cabsada iska dhowra waa cafu khaasin calaa caam caطfu khaasin calaa caam liلtanbihi calى fitnatihi lilihtimaami bihi الnisaء wa min الdunya wanaxnu min الdunya soo sidaa maaha nabigu addunya iska ilaaliy kadibna gooni wuxuu u sheegay dumarkii dadka si guud loo wada sheegay ruux baa gooni loola bixi mudnaan uu mudan yahay ama kadigid gooni uu mudan yahay waxaad dhihi tuugta iska ilaaliya oo hebelna iska jira waa midka ugu khayr daraa maalan ama ugu dhib ama lama ogo inuu tuugyaho xalamadu awliya ilaah hoostu kaa xaabiraya litambiih wtaquu nisaaa dumarna iska ilaaliya maxaa nabi allow dumar la iskaga ilaaliya faina wala fitnati bani israa'iil reer bani israiil fidnowga ay ku fidnooba diinkooda ugu horreeyey wuxuu ahaa kaanat fi nisa dumarkay ahayd dumarka reer bulistan niman ahlu khayr oo fiican oo wanaagsan bay waaga hore ahaayeen fidnada u horraysay diiniyada gashayna dumar bay ka bilaabatay ninkii qayrkii loo xiro maxaa la yidhi soo qoyso reer banu israil idinka awood badnaa oo idinka ambiya badnaa oo idinka cimri dheeraa oo kumaankum sana soo jiray ayaa dumar ku fitnoobay idinkuna iska ilaaliya wey wadada marina hawsha marka aad bay aad buu nabiga ugu degay a xadiikii cali marfuucan waxaa ku yimid inuu nabig ahwafu ma ahaafu calaa ummati cinda axmed cinda axmed waana xadiid qawi ah ahwaf ma akhaafu calaa ummati annisaau wاlkhamru waxa fidnooyinka ugu cabsi badna ummaddayda aan uga baqay waxaa inay ku fidnoobaan dumar iyo maandooriya daraagis adduunka ad wax rogay waa maxa gaala markay rabaan ummada inay rogaan oy dhaqankooda ka bedelaan oy diintooda ku tuntaan oy waxba yahay ka dhigaan iyo dameero iyo dabaalla ka dhigaan maxay isticmaalaan dumar iyo daraagis nafs shay nabiga inoo ahwaf ma akhafu calaa ummati xadiiu caliy marfucan fi musnad axmed wahayrih annisaau wاlkhamru labadoodu maxay keenaan ninka caaqilka xakiimkay safiih ka dhigaan safiih dumarku waxaa wey waa la jecel yahay naftaa jecel rag waa u ilanayaa waa la isku laynayaa waxaa weeye xaggaa loo ilanayaa wadnahay kaala baxahayaan waxaad diidi karta ma jiro waxay dheheen soomaalihee nimay naagu waddo iyo iyo ritiriti wada midna kaama leexdaa riti hadduu soo qaniino oo uu soo caydhsado derbiganuu jiidhayaa meeluu ka leexna ma jiro shirki raggii fadhiyey raggii geeloo dhan buu jiidhaya geeduhu jiidhaya waxaana oga dana caydhsanaya caawa markaad dheelmadaday islaantu reer kugu dirtana oy ku qudayso oy kugu kilkiliso aroortii waxaad sugi waayey intuu waagu ka baryahayo reerka war baa gelahaya waa musiibo sida loo hadlo wax loo diro waxaa weeye ragga way kaga qiim badan yihin kaga daran yihiin mushkilaadka sida loo xalliyo go-aanka degdega ah waxay dheheen markay ku halqabso carraweela gabadheeda la dardaarantay dheheen hooyo ninkii baa ku dhibanahaye maxaan sameeyaa bay tiro ninkeedii bay kala talinaysa waxay tiri hooyo markaad markaad rabto ninka inaad wax ka bedesho ama reer aad ku dirto geligeli u hadal horta haddii laguu gartana oohin ku gadaangad bay tidhi kaartadii aad waddi mashruuci iyo mu'aamaradiisharqoolka hadduu odaygu kugu fahmo maanaadtaa igu jeeda ilmaba isla barooray tii o markaad oydo na raallahu ninkaa shaqan ka qabanhayaa waa taqaanaa dumarka howlahooda sheeka caruuraadki waad garanaysaa almuhim faina awala fitnati bani israa'iila kaanat fi nnisaa dumarkay ka bilaabatay dumarku waa dad aad aad u qiimo badan waa qayb bulshada ka mid ah waa jeexeenni inama nisaau wuxuu uhi الrijaal addunya mataac wa khayru mataaciha almar'a الsaalixa nicmooyinka adduunyada waxaa ka mida gabadh wanagsan ilahi inuu ku siiyo dumarku waa khayr laakiin waa shar iyo khayr meel ku wada yaallo u baahan in la tarbiyeeyo oo wakhti lagu bixiyo si khayrkooda oga bato sharkooda waa caamil xoog badanoo laga maarmaynin laa takrahu اlbanaat fainahuna almu'nisaat اlghaaliyaat xadiid xasana wadana daciifiyeen dumarka iyo gabdhaha yaan la kohsanin nabigu wuxu uhi waa wehel qaali ah fainahuna almunisaat alhaaliyaat waa wehel qaali ah wey oon laga maarmaynin waa lafdhabar lafdhabarta marka hadday kuu hagaagtana adduunko dhan waa inoo hagaagayaa hadday naga aafoobaanna wax inoo hagaagi ma jiro rag muxuu hayaa oo ordaa waxunbuu keenaa biila reerka haweeney baa maamusha carruurta iyadaa tarbiyaysa ragga la keri waa iyagaa soo kiciya kuwa bukhalada ee reerkan qaranka ka qaadi weyna gabdhan u diraa soo sidaa ma dagaalka hadda marka la gelaya somaali islayn jirtay ninkan ka markaan ka baahay inay soo cararaan nimanka fulayada oo dagaal geli waayaan gabdhaha waxaa loo dhiibahayaa dheriye iyo catir baa loo dhiibi biyona way wada wayna allaas dagaalka iyaga ku gelin kii cararna waxay marinhayaan catir iyo wax madow si hadhow loo garto inuu soo dhabarkay kaa marinhayaan kala hadhi maalinka qurashna baabiisay yom uxud yaa nugu laayey haween baa nugu laayay heesahaya in taqbaluu nucaaniq ow eh, tadburuu nufaariq firaaqa hayra waamiq ba tiri hindo gabay baa la qaadahaya raggi baa durbaan baa loo garaacaya waa la'aasl mashxaradii oday haweenay arkaya mashxeesna ma soo laabanhayo hiblaa joogta soo maaha waa ka sii daynaya ogan xerta inay sufiyada inay xadrayn jira hadday gabdhuhu allaasaan markay baashu isku dhacdo waana sii kala jeexi jiray haweenku jodba aan jirinna waa iska keeni jir inaad jodbooto marka wuxuu dumarku wax la arkay ma aha siaad moodaysaan ma aha waa xubinaan laga maarmaynin intaa waa gaftankaygii marka waxaa weeye dumarku waa muhiim jiddan in wakhti lagu bixiyoo la hagaajiyo waa laazim haddaan wakhti lagu bixinno ay hallaabaan waxba inoo dhaqmi maayo taa ogaada tiibuu nabigu ka hadlayo calayh isalaat wasalaam sayidina ibn cabbaas isagu wuxuu yidhi lam yakfur man kafara min mada waa mawquuf min qowlihi kii xadiidka cali marfuuc buu ahaa lam yakfur man mada cafwan lam yakfur man kafara miman mada ila min qibal الnisa wa kafara man baqiya min qibal الnisa wuxuuhi taarikh markaan fiiriyey ummadihii hore halaagsamay dhanka dumarka laga soo galay kuwii dambe ayaguna halaagsamay diinkooda ku tuntayna dumar baa laga soo galay hawsha waa in waqti lagu bixiyo wadaadduhu mujtamacaadku waa in dumarka ay dhisaan akhlaaqdooda diintooda wakhti la siiyo si loogu baxsado ayadaa warshad ah wax soo saaraysa marka halaag wuxuu ka yimid midna waa mid taarikh wadaadduhu sheegaan waxay dhaheen taarikhaan reer banu israa'iil fidnada ugu horraysay diina ku bilaabatay waxay ahayd ninbaa gabadhu adeerkii dhalay doonay ama ninbaa inadeerkii gabadh ka doonay gabadhii baa loo diiday waxa lagu siin mahayo wuu baryo tamay xaguu ka wareegay wax walbuu keenay waa laga diiday ninkii u diiday buu dilayba gabadhina wuu guursaday fidnadii halkaa ka bilaabatay bay ku rogmadeen laakiin waxaa kaaga filan xadiidkii mucaawiya fi saxiixayn baa kaaga filan inuu ahaa fidnadu fidna khuluqiya ahayd oo diini ah ijtimaaci ay ahayd oo ijtimaac baa ku yimid fasaad khuluqiya ah oo dhaqan diinada ku yimid dumarkooda waxay bilaabeen atacari iyo zuur inay isqaawiyaan madaxa buruka gashadaan timahoo tima ku xidhaan kabadhaa dheer oo qob yidhaahdo oo ragga soo jeediya ay xidhaan ayagii baa diiniyan fasahaaday sayidina mucaawiya madiinayin xilligu khilaafka ah uu ka khudbeeyey madiina wuxuu ku arkay iyo make iyo dumar timahoo timaan ku xidhahaya xadiisu nabiga ka maqlay buu u sheegay waxaa ka mid ahaa halaaga ugu horreeyey reer banu israa'iil ku yimid ee diin ahaan ay halaagsameen waxay ahayd xiina itakhada haadihi nisaa'uhum waslu shacri bishacr timatima lagu daro kenyana waxaan tahaynba kaba socdoba waad garanaysaan bay ila idan diintoy ka fogaadaan baa laga hadlaayaa naf la dilay waxay fidno diineed oo dumarka ka bilaabatay oo xagga cawradoodii asturkooda ah ayay ahayd iyo zuur iyo timo ay timo ku daraan iyo barfuunno ay isku shubaan iyo kaba ay dheeraystaan xadiid baa macnaha ku yimid haddii marka dhankii khuluqi diinigaah dumarku uu baaba'o ragguna waa raacaya waa laazim waa laazim meelaad xaggeed u baxsan waxay kugu wareegsan gabdhahaadii haweenkaadii dumarkaadii dadko dhan ba hadday dumar kaa fasahaadaan xaggeed ku hadhi wadaadan waxaa noqonoo asagu keligii tusbax la fadhiya masaajidka markuu noqdana dab iyo naar dhexgalhaya haddii laakiin uu dumarku kuu hagaago waxaa weeye sayidina ibn cabaas fi aktaruha nisaan ummadda waxaa u khayr badan u dumar badan dumarku waa muhiim jiddan laakiin waa markay ayna hagaajisan yihiin aali xadiidka saddexaad can ibn mascuud radi allahu tacaala canhu annabi sal slam qaala kaana yaquul nabigu ilahi wuxuu odhan jiray allahuma inii asaluka alhudaa oo fiirsada suubanihii afdal khalq cala aliطlaaq cala alraajix min aqwaali ahli اlcilm ayaa wuxuu ilah weydiisa alhudaa allahuma inii asaluka alla waxaan ku weydiisanaya alhuda hanuun toosnaan baan ku weydiisanaya alhuda iyo hadyi waa isku mid waa macaani isku dhow wtuqa alla kacabsi baan alla ku weydiisanayaa alla kacabsi iyo taqwana haddaad soo marteen waxa lagu qeexay wاlcafaafu dhowrsanaan baan ku weydiisanaya alcafaaf cafaafku waa atanazuhu cama laa yubaax wax aan bannaanayn ama gobonnimada aan ahaynoo laga sarigtaa la yidhaahdaa alcafaaf alcafaafu wاlcifatu waa macnan waaxid wاlhuda wاlhadyu waa macnan waaxid waa atanazuhu cama laa yubaaxu wاlkafu canhu waxaan bannaanayn ama laga habboon yahay ood ka dhowrsato ayaa cifaafka la yidhahda wاlghina hodontanimiya tanaad xagga qalbiga alghina huna waa hina nafsi hina الnafsi wاlistiqnaaءu cama fi aydi الnaas dadka gacmooda waxa ku jira inaad ka dhowrsato ood ka deeqtoonto ood iska ilaaliso ood baahan tahay aadan isdhihin afartaa shay bise waa saddex afar alhuda altuqa alcafaafu wاlghina yuu ilahay ka bari jiray suban rawaahu muslim muslim baa xadiidka soo saaray ama alhuda hadda ka hor baynu soo sheegnay afar martaba uu leeyahay saddex afar darajo uu leeyahay hanuunku haddii kitaabka ilahi lagu sheego iyo haddii sunnada lagu sheegaba afar waaxood buu noqdaa wadaadaha qaarkoodna toban bayba gaadhsiiyaan laakiin afartaa xun baa u waaweyn hanuunka koobaad waa hanuun caama alhidaaya alcaama la yidhahdaa lijamiici اlbashariya wاlkaa'inaat اlxaya noolo kasta ilaahay waa hanuuniyey sabix isma rabbika alaclى اladii khalaqa fasawa wاladii qadara fahada alkhalq wاltaqdiir bacdaha maxaa yaala alhidaayaة wاtacliim alhidaayaة wاtacliim aladi acطىa kula shayin khalqahu ثuma hadaa alhidaaya alcaama lijamiic اlkaa'inaati اlxaya iska dheh wax walboo nool ilaahay hanuun guud buu siiye oo ah inuu ku hanuuniyo oo uu tuso oo ilaahay uu ku ajajiyo wixii dheeftiisii iyo wanaaggiisi iyo xumaantiisa ilmaha markuu buduq soo yidhaahdo haddaad qanjiirisood qandhufasto wuu ooyahayaa haddii malab carabka afka loo mariyo hadduu soo dhacaad wuu malabsanhayaa wuu malabsan sumayda arag <clears throat> maxaa yeelay ilaahay baa wuxuu dareensiiyey oo qalbigiisa ku dubay fitratan dareen inuu dareemo ah waxa dhibayana uu ogaado waxa dheefiyana uu ogaado waxa macaanna uu ogaado haddaad shay kharar u maraysana wuu majiiqsanhayaa af kala qaadi majiiqsi buu bilaabi ma majiiqsi mise waa mashiiqsi mashiiqsi ma shiiqsigu hawl kale weeye shay xun odanrame marka la sheego oo afka maroojiso ayaa mashiiqsi la yidhaahdaa wixii afka lagu mariya xisi eed hawlkaa la way kala duwan yihiin shiinka iyo jiinku way kala duwan yihiin waa aniga kolley intaan xusuusto laakiin baa cid kale hala weydiyo almuhim neefka xoolaha saada u dhasho wax yar kadib suu u u dhacahay wuxuu aadhayaa naaska hooyadii naaskii ba afkal waa nuugahay yaa tusay allah hidaaya caama hanuunin rabbi hanuunayo noolaha uu ku hanuunin wixii dhibaan inuu ka cararo wixii dheefiyana uu ku aado taa marka wax ku xidhan oo xugum sharci ah oo takliif ah ama hawaaba ama ciqaaba ma jiraan talaabada labaad waa hidaayat albayaani walirshaad in lagu tuso oo laguu sheego shayga wanaagsan shayga xunna laguu sheego kaa waa xun yahay ka leexo kaa waa wanaagsan ku hagaag kan samee hidaayatu bayaanin wa irshaadin wa dilaala la in khayrka lagu tuso wanaagga lagu tuso laguu sheego laguu digo rusulan la soo diro mubashirin wamuniriin inama anta mundir ma arsalnaka ina arslnaaka aayadii suuratu saba miyay ahayd kaafata linaasi bashiiran wanadiira kaafata linaasi bashiiran wanadiira wain min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir idan in xaqa lagu tuso oo digo waa hidaayatu bayaanin wa dilaalatin wa irshaadin wa haadihi manaadu takliif hidaayadana ku xidhan yahay altakliif alhawaab wاlciqaab janno iyo naar tanay ku xidhan tahay marka xaqi lagu tuso oo laguu digo haddaad ku hagaagtana khayr oo janna haddaad diiddana naar baa ku quwaaxi tii hore noloshaa ku xidhnayd nolosha aadamaha nolosha xayawaanaadka o dhan baa ku xidhan waa caama midda ah. tan waa maxay wa akhasu min اluula wa ama amuudu fahadaynaahu reer amuud soo ma aha waan hawn waa maxay xaqi baan tusnay waa loo sheegay dhagaha lagaga adimay wax walba faاstaxabu اlcama calى اlhuda maxay ka raacay wixii ka raacay aayadda ka akhri waa lagu tusay وإnaka lathdii إilى siraaط mustaqiim وإnaka latadcuuهum إilى siraaط mustaqiim wاllahu yadcuu ilى daar الsalaami yadcuuda horo wey wayahdi man yashaa waa macno kale oo tan ma aha idan taasi culimmadaa iskale nin walbo shayga garan baa iskale ambiyadaa iskale rusushaa iskale ruux walbo xaqa kuu sheegi kara waa maxay waa haadin walikulli qawmin haad mubayin lilxaqi khayrka ugu yeedha idan taasi waxaa le hidaayatu bayaanin wa dilaalati wa irshaad nabigaa iskale ambiyadaa iskale nin walbo awoodi kara aqa inuu caddeeyo wiina garanhaya yaa qaban kara hawsha ayadaa hidaayada saddexaad hidaayatu ilhaam wa tawfiiq baa la yidhahdaa middan hadda aan marina labaad kama dhasho kama laasima xaq inaad ku dhaqaaqdood garato intii laguu sharxo oo laguu caddeeyo yaadan xaqu ku dhacaynin oon ku gelaynin ama intaad min xayu alkhitaa fahanto ayaadan ku hanuunayn oodan ku hagaagaynin hadihi اlhidaaya الثaaniya la tastalzimu اlاhtidaaءa farq bayna اlhidaayati wاlاhtidاء in hanuun laguu sheego lagu hanuuniyo ood hanuuni weydaa dhici karta in wax lagu fahansiiyo wax laguu sharxo ood hanuuntana waa dhici karta marka alhidaaya الثaaniya ma keensato kama laasimto kama dhasho inaad hanuunto laakiin xaqa waan ku tusa wey hebel wax kuu sheegay laakiin qaadashadu aday ku taalla tan dambe marka iyada saddexaad hidaayatu ilhaamin wa tawfiiq baa la yidhahda waa in qalbigaada ilaahay uu geliyo hanuunkii qadfu اlhidaayati wاlاhtidaa'i fii quluubi اlcibaad weeye taasi waa maxay alla awoodo keligii alla keligii baa iska leh in qalbiga nuur la geliyo oo hanuun la geliyo oo alla kacabsi la geliyo oo hidaaye khayr la geliyo oo balaayadii bakhtiga laga shuba yaa iska leh rab اlcaalamiina waxdah ilahay keligii baa iska leh saa darteed nabiga loo diiday oo la yidhi innaka laa tahdii man axbabta walaakina allah yahdii man yashaa tan waa maxay waa wa ilhaam aayaddii wa innaka la tahdii ilaa siraaطin mustaqiim iyo innaka laa tahdii man axbabta miyay isgoongaynayaan miyay ishardinayaan isma hardinayaan waa maxay laba macnay ka kala hadlahayaan laba hidaayo min alaqlaai fi lfalsafa waxaa ka mid ah jamcu lmasaa'il fi masalatin waaxida waa maqlad falsafi oo safsai ah dhowr shay oon islahayn inaad dembiil ku wada qaadato soo mushkilo maaha jiir iyo bisad iyo waxaad iskugu geysay caani iyo liin baad dembiil iskugu geynaysa ma soconayso jamcu lmasaa'ili fi masalatin waaxida waa maqlad falsafi ah inaka laa tahdi man axbabta waa maxay qalbiga ma gelin kartid axadkaa doonto hanuun ma gelin kartid wey yaa geliya alquluub bayna isbacayni min asaabic الraxmaan yuqalibuha kayfa yashaa allahuma ya muqalib اlqulubi abit qalbi idan halkan allah iskale wey allah badela allah wax ku shuba asagaa iskale ama adugu arkaysaa maqlaysaa wax ma kuu cadday waa kaa waddadii xaq tiid kalena wataa warka leexda wa ana hada siraadi mustaqiima fatabicuu bu ambiyadu leeyihiin taas maxay noqotay hidaayatu ilhaami wa tawfiiq aayadda haddaaya suuratu yunis wallahu yadcuu mise hahuud bay ahayd wallahu yunis wallahu yadcuu ila daari الsalaami wa hidaayatu bayaan wa irshaad wa dilaala wayahdi man yashaa ila siraaطi mustaqimin waa maxay wa hidaayatu he tawfiiqin wa ilhaam waa in isfahna culamaal mid afraad baa ii dhiman waa marka aakhare la tage kala bax janno in loo dareero iyo in jahannama loo dareero weeye uxshuru اladiina dalamuu وأزwaajahum wma kaanuu yacbuduuna min duun الlah fahduuhum إilى siraaط الjaxiim ama tahakum ka dhig tafsiir ahaan ahlu itaalla ma aha ama sideedaba ku daa calى aqwaalin fi الtafsiir fahduuhum ilى siraaط الjaxiim baa layidhi ahlu naar xaggee loo hanuunin oo la geyn xaggaas ahlu janna maxaa laga yidhi wاladiina qutiluu fii sabiil الlahi falan yudila أcmaalahum sayhdiihim sayahdiihim ilى ariiq اljanna ila way dhante waa shuhado wladiina qutiluu fii sabil lah baa layidhi hidaayatu bayaanna ma aha irshaadna ma aha hidaaya caama waa maxay sayahdiihim wayuslixu baalahum wayudkhiluhum اljanna carafaha lahum baa kuu cadaysa alhidaayatu ilى ariiq اljanna hoteel weyn markaa timaada yaa kuwa tusahaya shaqaalaha halkan weeye qolkaada waaka farihi waaka halkan masqushi weeye tan waa halkan ku naso alaab malaa'ig baa soo dhowayn weeye malaa'ig baa jannadii iyo hawlaheedii waddooyinkeedii qaabka loo kala degan yahay inta biyaane eed leedahay dhulka kuu xidhan adiga in la soo agmari karin sayahdiihim wayuslixu baalahum kuwa kale maxaa laga yidhi fahduhum ila siraaط اljaxiim waqifuuhum inahum mas'uuluun ma lakum la tanaasaruun alhidaayaة ilى ariiq اljannati wاlhidaya ilى ariiq الnar wa fi اlaakhira hidayaة ilhami wa tawfiiqin xubin saddexaad iga dheh kii labaad mxuu ahaa hidaayatu irshaadin wa bayna wadilaala oo waa manaatu takliif midda guud wax ku xidhan ma jiro hidaayo intaasay noqota allahuma inii asaluka alhuda marka alhuda masder bay noqon kartaa laga keenay min alihtidaa waxay kaloo noqon kartaa masder laga keenay min hada intuba masder ficilkii laasimka ee ihtada ahaa ama kii mutacadiga ee hadaahu ahaa labadu waad ka keeni kartaa labadu waa la isku hayaa alhuda markaa ama ka kenkii hadaahu hadaahu sabiil ina hadaynaahu sabiil oo mutacadi ah, ama ihtadaa oo laazim ah. nabigu marka labadii waa ilah buu weydiisanaya allahuma inii as'aluka alhuda ay اlihtidaa baan ku weydi inaad qalbiga ilaahu khayr geliso oo nuur geliso waxaan kaloo ku weydiisanaya allahuma inii as'aluka alhuda ay bayaan اlxaqi xaqa inaan caddeeyo oo sidaa rabto u dhaqmo soo gebagebe maa huwa alhuda itibaacu alxaq hanuunku waa xaqooda raaco midda hidaayatu bayaan ayna idhe lamarka labaad ahayd waxaa lagu tacriifiyaa waa addilaalatu bilufin addilaalatu bilufin addilaalatu bilufin calaa wajhin yaxsulu bihi اlmaطluub waa in si tartiiba ah oo ladiman laguu tuso shayga xaqa ah marka ama hanuun ama hanuunin addilaalatu biluطfin calى wajhin yaxsul bihi اlmaطluub sawaaء xasana اlmaطluub aw lam yaxsul si adagu qalabsan laguu sheegi maayo si tartiiba laguu sheegi ood wax ku fahmi karto wix intaa ka dambeeya adugu ama fahan ama hafamaday kuu taallaa saa darteed baa ilahi wuxuu hi akinna iyo yaan qalbigooda gelina kuwii gaalada waxba aysan fahmaynin khulfi baanu saaray waa goormo laakiin waa hidaayat tawfiiq baa laga xidhay mooyeen xaqa way fahmahayeen oo way garanayeen oo carab bayhan oo adigu kaa yaqaana oo macaanidii fahmaya adu hataa ma fahmi kartid abu sufyaan markuu u warramahaya heriqla wanaga soo marray suu kala saaray asludiin iyo iyo sharaacida islaamka u kala saaray araabi xadiidka afraad can abi ariif cadiy bni xaatim aaa'iy radi allahu tacaala canhu qaala saxaabiga wuxuu uhi samictu rasul sl slm yaquul man xalafa calى yamiinin ninkii dhaar mara man xalafa calىa yamiinin ay calىa maxluufin bihi xaalif iyo maxluufu calayhi iyo maxluufu bihi iyo wixii meesha ka dhaco xalif laydaha kale jiro waad garanaysaan xaalifku waa adiga dhaaranaya maxluufu bihinaga maxluufu bihigu waa allaha cuskanaysa axadkaad ku dhaaranaysa atada ka weyn aabbahay bay iga tahay oo qoodh iyo xere iyo waa xaaskaygu furan iyo xineenyaha iyo hawlihii isumadadari jirtay shayga agtaada ka weyn ama ku weyn agtaad eed cuskanayso markaad dhaanaysa waa leedahay maxluufu bihi maxluufu calina waa maxay waa shayga aad ka dhaaranaysay ama aad ku dhaaranaysay hawsha meesha ka dhacda maxaa la yidhahdaa xalif wayhade waa xalif dhaarun ama qasam dheh marka man xalafa calaa yamiini muxuu nabigu ka wadaa calaa maxluufin calayhi saa u fahma yaa lagu dhaaranaya allah rabbulcaalamiin baa lagu dhaaranaya maxluufu bihi ah man xalafa calaa yamiinin shay ninku ku dhaarta ama ka dhaarta uma intaa kadib ra'a arka atqaa lillaahi allah agtiisa ku wanaagsan kii hore ka cabsi badan ka khayr badan atqaa lilahi rawaa kala cadday uma ra'aa khayran minha khayran minhu xadiid kala caddaynaya uma ra'aa arka mid atqaa lilaahi ilahay oga cabsi badan waxaa tiri wallaahi hebel inaan mar dambe kadib marka cadhadi kaa qabowda waxaad aragtay inaad la hadasho ood xidhiiso waa walaalka waa in adeerka waa raxiim waa xigaalo waa qaraabo markay u yarta waa ruux muslima markuu u fogay waa daris gaal ah oon dhib badan dhib kugu haynin waxaad aragtay in la gooyo inay khaldan tahay in la xidhi ay ka wanaagsantahay uma ra'a arka adqa ay yamiinan adqa maxluufan calayhi adqa ka cabsi badan minha min yaminillahi ilahay agtiisa falyati nabigu hala yimaado aلtaqwى hala yimaado hana ka tag waxaan all ka cabsiga ahayn muxuu jeeda nabgu falyati اladii huwa khayru minhu siduu xadidka la cadeeyey idan xalushadkushqorama falyati الtaqwى shayga alla aad kaga cabsan ee alle kuu dhowayn ee khayrka badan aad oo ku hagaag cudurdaar iyo qiil ha ka dhiganin waxan waan ka dhaartay iga daay dhaartayda jabin mahay sida caamada qaarkood ay yeelaan oo kale waa loo ergeyn oo ahal iyo tolbaa u iman warowshan iska daa war waa ahal waa qaraabo waa walaalka waa kan intaasu sanad walaalo ahaydeen maya dhaarteedi maaa dhaar jabin ku xidhan kafaara guud saddex maalmood inaad soonto ee haddaad kari weydana ama adoo kari kaba aad toban miskiin quudiso ama aad arad bixiso hal maalin waxaad ku qadaysaa ku filan maxaa dhiboo jira khayr badanna aad heshay iyo ajir wanaagsan ood ilaah ugu dhowaato qiil buu ka dhiga waan ka dhaartay haweenka hawlaha kuliba ku liita dhaarta meel iskaga dhagahay dhaarteedi jabin maayo in la tibiyaba ka khayr badan in lagu ilahay ku leeyahay rasuulku ku leey kuu sheegaya falyati lida huwa khayr rawahu muslim alhamis abi umamata suday ibn cajlan waa yardaahay markaan inta bal xadiidkan ku daro suday ibn cajlan albahili qaala samictu rasul sal slam yaquul cafan rasuulka ilah baan yakhtubu khudbaynayo ummadda u muxaadaraynaya la hadlahaya khudbo iyo hadal jeedinaya fii xaajati alwadaaci xajkii sagootiska nabiga uu geeriyooda mar dambuu soo faqaala subaan wuxu uhi markuu muslimiinta waaninaya la hadlay hadal dheer buu ahaaye ittaquu llaha ilaahay ka cabsada muslimiinay wasalluu khamsakum shanta salaadoodna tukada loo kala kici waa wa suumuu shahrakum bisha ramadaanna sooma oo bishiinna ah wa adduu zakaata amwaalikum hantidiinna zakadeena bixiyo gudtoo dadka iskala siiya wa aicuu aicuu wixii khayra ee banaan ama aan macsiyo ahayn umaraa'akum kulba talada ruux idiin haya imaamka amiir oogu yar iyo mu'adinka madaxweyne waa ugu sarreeya cid kale iska daa nin walbo xil haya ayaa amiir ah inta haddaad yeeshaan maxaad yeelaysaa helaysaan ilahay haddaad shanta salaadood ku dadaashaan ood soonka ilaalisaan oo zakada aad bixisaan arkaantii oo dhanba waa la sheegay waxaan ka ahayn xajkii xajna mark wuxooga aamusay joogaaba idinkaaba waa taagantihin waabaad la timaadeenba waa isu mara'akum towxiidkiina ittaqu lagu soo sheegay waaicuu mara'akum tadkhuluu waxaad gelaysaan jannata rabbikum rabbigiin jannadiisi baad gelaysaan idinkoo bad qaba oon naar idin taabanin ama idinkoo barhkiin la cadaaba jannay ku dambayn doonaan rawahu tirmidi baa wariy fi akhiri kitaab sala wa qaala xadiiun xasanun saxiix wallah aclam